اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجان من هزل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناظم رحمه الله تعالى في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال, المن... وجمال العلم إصلاح العمل في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل جميل المنطق بالنحو فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل واندم الشعر واللازم مذهبي فاطراح رفد في الدنيا أقل فهو عنوان على الفاضل وما أحسن الشعر إذا لم يبتدل متى أهل الفضل لم يبق سوى مقرف أو من على الأصل اتكل أنا لا أنا لا أنا لا أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل إن جزتني عن مديحي سرت في رقها أو لا فيكفيني الخجل acdab lalfaadi qawlii laka huud wa amaru lafdi nutqi bilcal mulku kasra canhu tugni kisratun wa can ilbaxri ijtizaaun bilwashal ictabir naxnu qasamna baynahum talqahu xaaqan wa bilxaaqi nazaal waayahay waxaynu ku soo dhex jirnay kitaabkeena laamiyat ibn eh, lwardi ama fatxu raxiim araxmaan qaala naadim raximahu allahu tacaala fi isdiyaadi alcilmi cilmiga siyaadshadiisadiisoo la badsado irqaamu alcidda cadowga ilka ilkatuuridiisiiyo sankoo afko ciidda loo dara weeye iyo sankiisoo boor laga buuxiyo baaba iyo cagtoo loo taaga wey wa jamaalu lcilmi cilmiga quruxdiisina islaaxu lcamal wey cilmiga waxaa qurxiya oo taajiya xullo u noqdaa inuu qofku cilmigu barta ku camal falo ilmandiqa war hadalka iska hagaaji iska qurxi binaxwi naxwo ku qurxi naxwada baro oo markaad hadlaysid hadal naxwiyaysan ku hadal faman duulka yuxramu laga ixraamiyo laga hoojiyo al icraabi icraabta binutqi xagga hadalka binisbati nutqi baa loo jeedaa hadalka uu hadlayo qofka uu naxwo ka madhan yahay icraab uu ka madhan yahay ikhtabala waa isku dhex daataayoo waa isku asaasaqaayo waa isku doqumoobaa ama waaba doquma cantarabashaqaynaya waxaan loo joogin ayuu markaa daldalaa weeye waxbu khaldaan weeye macnaheedu wandim ishicra halkaasaan joogna marka qaala naadimu raximahu llahu tacaala wuxuu yidhi wandim ishicra horta gobayga tiri buuri gobayga afka waxaa loo qaybiyaa nooc dooniba ha ahaadee tix iyo tiraab tixda waa wixii gobay ku saabsan nebigu wuxuu idhi ashicru kalaam xasanu xasan waa qabiix wa qabiix sideedaba shicir haddaad maqashid waa la qaadaa mid xunna wuu leeyahay mid wanaagsanna wuu leeyahay wa shucaraa'u yatabicuhum alghaawuun soo qur-aanka kuma jirto shucarada marka way ku talax tagaan gabayga waxaysan ahayn ayay iska dhigaan ilaa mararka qaar bini aadamnimadaba ay dadka qaybo ka mida ka saaraan marka wandimi shicra markuu leeyahay gabyaan noqo buu leeyahy nin gabyaa ah noqo gabyaagu marka waa fiican yahay gabayguna waa hadal shicir ba af carabi lagu dhahaa af soomaalina adug gabay iyo maanse iyo waxa weeye waxyaalahaasaa la dhahaa kabacdii hadalka murtidiisa oo duuduuban ama sarbeeban ama dhammaystiran baa lagu soo gudbiyaa anoo suursanayoo wax badan sameeri waayey oo eraygii maasawaabo la iga saysaabay markaan iga saaciye xilliga sawd ka dhaalan doonaa yacnihii afiiri anoo suursanaa oo wax badan saami heli waaya yacnii anoo xoogaa ee waxse iga ahaa oo hadalku iga xidhnaa oo si u yar dabaalsanaa oo wax badan saami heli waaya yacnihii meeshii aan ka liishaami lahaa iyo meeshay bahashu ay si fiican maaratay aan xagta ka siin lahaa wixii oo dhan baa iga maarata la iga saynsaamay buuri anuu isuursanaayo waxbaadan saameeyeyni waayey oo ereygii maasawaabo oon la iga saynsaabay bimacnaa meel alla meeshaan ka gubyi lahaa iyo waxaan samayn lahaa iyo wixii oo dhanba waxbaa igaga gudban wey wandimi shicra shicirka tiri walaazi madhabi madhabkaygana laazimo aanude gabayga waxba kuma qaatee adiguna gabayga waxba ha ku qaadanin gobayga waxa ku raadinin risqi ha ku raadinin gobayga wuu sheego wuxuu yidhi fatiraaxu rifdi catiyada iyo siismada tuuristeedu fi dunyaa adduunya dhexdeeda laysu tuuraay aqallo waa yar tahay aniga wuxu haddi wax lagugu siiyo wixii meel laba ma gaadhayo markaa isku dhibin faraha iskaga qaad markaa iyadaa wey adii inteed gobay hadda tirisid oloo od iska maaragtay sida madaxda hortooda laga gobyo kuwan hadda madaxdaho marka hortooda laga dhawaaqo kaleeto hebel oh, ah, oo saasaan ahaya hebel baasaaho cirku hayaayo dhulka waxyaalaha aad sheeg sheegtid dadka kuusa cabeeyaanay eh, haweenku ilalaaska iskaga dhuftaan hadhowta wuxuu leeyahay hebel mid kalaa soo wac wuxuu leeyahay waryaahe dee madaxweyne hortisaad ka gobayda waad ammaantay wax ma lagu siiyey wallaahi bilaahi tallaahi baan bujuullakilay odhan buu kule <laughs> yaa maxaa bujuullaki lagu dha meesha marka laga kala dareeray intii yarayda xaloo dhan la gelgelinaysa eed la wallacaysayna <laughs> saaka meeshii baad ku dhiijisay aroorti marka waagu baryeyna markii meesha la yimid intii baad kaga yaa ka qulquliyo geeraarkaad looma qaayeboye geeraar waxaa la yidhahdaa midkaas ka yaryaroo maartay ya yaa jiibtoo kaletiye danjibiyon wax jira sheegooy arme maxay jiwaynjinowdaay jiib baa la yidhaahdaa haa markuutuu geelu maanta uu ceelka tago xalay oo kale xero guulu ahaa saaka aroortii uu kamiinta dhaco oo darka si fiican wiil yaqaana ugu galo oo sidaa geelu kamiinta hore si fiican biyaha dhiig jir dhiigi jirjirkasiiyo farortusaa u dhabo xoogaa buu fadhiisanayaa dabaysha labada doorma soo dhaca markay soo dhacdo waa la kicinayaa markuu saa loo kiciyo markay la kiciyo ayaa darka saa lagu sideenaya markaasuu ku laabanaya saasaa loo gujeynaya marka waa loo heesayaa allow baarey markaan kaa baxoy markaan kaa baxoy bilaa afliyo yambir lagu sarine yambir lagu sarihinay bule oomba khayl cunin oomba sari karinay oomba sari karinay kabacdi markuu geelu si fiican biyaha u cabo ayaa ayaa waa la dhahaya waa waa la fulinaya marka waddada isma garab galayo istama gelayaan markaasaa wuxuu leey wargeela waddada ka adigoo gaawihii wada oo gudintii wada oo maqaarkii wada oo maraqii geela wada oo waxa weeye dhakalkii wada wax walba wadaa geela waddada ka duwaysa xilliguna waa xilli iska yar jiilaalah markaasaa yamaarug iyo dhulku iskale leeyahay oo qodaxtool iyo yamaarug iyo geed qodxeed nagaadh yaroo iska leeyahay markaasuu iska miranayaa geelu fiidkii markaasuu intuu gaawihii barkado oo maraqii oo waxaweye maaragtay bahalkii ahaa gandaalkii ama maqaarkii wixii iyo gudintii iyo ushii iyo wixii isag dhigo buu jiib jiib baa la yidhahdo qaadayaa markaase hasha qaalinta agtaagan baa intay saa ugu soo saasa ursanaysa markaase iska dhaafisa intuu iska yidhaahdo haddaan jiibiyoon wax jira sheegooy armeey naagjiin weynjinowdaay jiib dhahmig jiib baa layaa marka marka wuxuu ihi ka qulquliya geeraarka aad looma qaayibo inkastoon sidaa uga qashdhacainkastoon eh, eh, eh, sidaa uga qashdhacay oo qalbigu diiday amuu saa qallaystaa u yahay amuu qaraaraaday intuu gobay qofkii marin lahaa qiima jebinaayo quful inaan ku gooyaaba roonqoomamu taray buui nin walboo dhanba meel bu iska dhawaaqi buui intii yareedii hayey buu wuxuu yidhi ammaan iyo waxyaalo aan loo baahnayn buu meesha la iman buuhi wandimi shicra gabayga niyow tiri oo gabyaa noqo waa laazim madhabiya anugu waxba kuma qaata madhabkayga laazimo ha iga leexanine dee adiguna waxba ha ku qaadanin buuri fa tiraaxu rifdi catiyada iyo siismada tuuristeedu fi dunyaa adduunyada dhexdeeda cadiya lagu siiyaa oo gabayga aad wax ku heshaay aqal waa mid yar markaa idahawe naf male iska daabu karinayow wax ilaahay abuurtood ku fashaa yaysan jirin buu ku yidhi walaazim madhabi waxaa kaloo laga yaabaa inuu ula jeedo fii nadmihi nadman fariidan mufiidan jaa'izan gobay fiican baan tiri yahay gobay fiican tiri waxaan tarabashaqa ha tirinin soo ninkii la dhihi jiray imrulqays baa la yidhi aabbihi wuxuu yidhi aanuma madhalin wiilku markuu gobyi waayey laba nin buu dhiba wuxuu yidhi taad meelaha geysaan soo gowrac gebigiisaba hadduu gobyi waayo haye meel bay geeyeenoo markaasay jiifiyeen markay rabeen inay gowraceen si neef adheg ku udxuyeeyaan ayuu istaagay qifaa nabki qifaa nabka min xabiibin wa manzili bisaqdi li wa bayna dakhuli faxawmali fatudixa fi lmiqraati lam yaxfur asmuha lima nasajata min janubin washamali taraa bacra alaaraami fi carasaatiha وقيعانها كأنه حاب في الفري كأني غداة البيت كأني غداة البين يوم تحملوا لدى سامرة الحي ناقف حنبلي وقوفا بها سحبي علي مضيهم يقولون لا تهلي قاسا وتجملي وإن شفاي عبرة مهراقة فهل فهل فهل عند رسم دارس من معو يعني قبل قاسوا تريالي مكاسا وحالي أول وأنا كان بابا نلا يا مبشر marka wuxuu waxbaha ku qaadanina niyo sideedoo kale nin fariida oo cajiiba noqo markaa iyadaa weye gabayga markan wax lagu qaataaye waa idabdarro weye waxbaha ku qaadanine qadiyadda iyo muyuulka iyo iyo waxa weeye waxa joogaa markaa kaga sheekee laakiin kadaa waxba ha ku qaadan markaa iyadaa wey fahwa shicirku cunwaanun waa astaan cala alfadli yacnihii hibo ka turjumaysa hibo hibo ilaahay siiye wey waa qofkan ilaahay taalanti iyo hibo ilaahay siiye wey subxaana wa tacaala fa shicirku hee cunwaanun waa astaan wey markaad fiirisid cala alfadli waxay ka turjumaysaa yacnihii eh, dheeraadsiin iyo fadlisiin iyo qofkan in ilaahay subxaana wa tacaala uu hibo gooniya ilaahay uu ku mannaystay wamaa axsana ashicra gobayga maxaa ka wanaag badan idaa wakhtigii lam yubtadal aan la dullaysaninoon wax yaroo dhadhama ahaa oo iska macaanjeceloo naf lahayn aan lagu beddelanin laakiin haddii lagu beddesho dee meeraddii baa ka dhimanaysa xasaanaddii baa ka dhimanaysa gobaygana markaa waa baaba'ayaa wey marka baalka waxbaha ku bedelanine hibadiisi iyo sharaftiisa markaad dhimatid ha lagu xuso gobayadaada hala tiriya marka ayadaa waa runtii oo de waa astaan fiican gobayaagu dadka waa ka soocan yahay waa caan ummadoo dhan baa taqaan fa huwa cunwaanun cala alfadli wamaa axsana shicra gabay maxaa ka wanaag badan idaa lam yubtadal haddaan waxba lagu bedelanin haddaan la dulaysanin haddaan gobigii la liidin oo la sharfo oo wax walba waxa ugu wanaagsan marka ayadaa waxaweye lagu cabiro oo diinta gobayga marka midka oo dadka lagu caayayo oo qabiilada la ysugu dirayo oo ay camuud layska qaad ceelka reerdal waxyaalahaasoo kaleeta way fiican tahay sugaan ahaan in loo dhegaysto laakiin in qaabkaa loo adeegsado waa silaax khatara wey waxaa la yidhahdaa alcuyuuna ashaddu min alrasaas sidoo kale shicru ashaddu min alrasaas asna waa ka daran yahay waa khatar weeye marka hadda gabaygaasi gubo oo kaleeto qof walba waa inuu dhegaystaa waayo wuxuu ka dhexlayaa taariikh iyo wax qurux badan iyo af soomaali iyo waxaas laakiin siyaqa lagu tirinayo maxaan ku dhaada eh, halkuliyii baadanin baa kula dayday adaalna kaa badan aan doonayn aan heshaadaayin abidkaay dadkuna moodul cushan waxu dahsoonayne saasoo kaleeto markaa iyadaa wey wuxuu ka bilowday nin hal ceel keenay hashi markuu ceelka keenay ayuu niman wuxuu arkay ceel aysan lahayn oo niman awal lahaan jireen ka cabbaya markaasaa wuxuu damcay inay hasha u waraabiyaan hash bay u waraabin waayeen kabacdii ceelka darkiisii markay u diideen hash inay ka cabto dacdii iyo dhiiqadii iyo caraqii meesha yaalla ku sii daayey markay sidaa dee geel geelwaa waxa raga badanoo iskama cabbo wax walba saa intay u taabatay markay ursatay bishamad ba intay e, labada faruurood dhaqdhaqdhaq ka siisay bay faruur dhabatay markaasuu arkagtiyo faruur dhabanaysa kabacdi buu ka faa'iidaystay wuxuu idhi cartanee camuudle iska qaad ceelka reer maganab hadday curadadii nool yihiin waad cabbi lahayd walba sidaa cali iyo yuusufan ciidda hoos maray sidaasoo kale dee cayniya hartaad leedahay caraqdahay calooliyeynino wakaa waxay dhaheen war maad gabooday maad gabayday markaasuu yidhi maya maana gobyina haddaan gebyi lahaa nimankii ceelkan awel iska lahaa ayaan baraarujin lahaa oon u sheegi lahaa buuhi ceelashoodii iyo dhulkoodii inaad haysateen oo daxasheen doqonkii ogaadeyna doolla laga qaadi loo diidanoodiiyo hadduu degi lahaa ciid saasaan dhihi lahaa buui markaasa waxay dhaheen walaalow ha nugu gobyin nimankaas waxa weeye maxaan ku dhahaa isha gabaygaas maanta dhibaato badan buu keensan doonaaye naga daa waa yahaye hashiina way u waraabiyeen caanay siiyeen way la sheekaysteen maalintii bay la hadhgaleen gabaygaana walaalow ha nugu fidin bay dhaheen wuxuu yidhi dhegayste ma hal mise hal hal hal waxaan idan leehay buui haddaad idinka gabaygaas idinkunba hadda maqlay buui nimankan u tiriya gabaygan ku caraabinay maysan maqal haddaad ayagii gaadhsiisaan su'aal baa ka imanoo waan dhammaystiri haddaad dadka dhexood la dhexooradaanood ummadi kuma kala qarsoomee soomaali weliba somaali maryoole baa layidhaha warka way kala qaadaaye aad soomaalida warka dhex geysaanood wadwadaanna ayadana haddee war baa idan geli oo warkii waan dhammaystiri caladhuux aadan buu ahaa markaasaa maalin uun haddee soomaali war kuma kala qarsoome wiil yaroo shaah shubaya sida la sheego waa riwaayada ugu xoog badan weeye baa shaahii buu ku heesay doqonka ogaadeen haddolowaxaasuu tiriye oob markaasu baashi waryaa ma soo baxay gabaygahaa markaasuu dhammaystiray markaa yadaha wey ilaa markii dambe waxa weye dagaalo xunxun ka dhasheenoo waxa weeye maaragtay wax badan markaa waxa weye maarata oo taariikha ayaa halkaa markaa ka bilaabanaysa almihi marka gobayga noocaasoo kaleete dadka la isugu dirayo oo maxaan ku dhahaa ii sheeg la isku baabi'inayo oo la isugu faanayo oo qabiilba qabiil ugu awood sheeganayo ayadu waxaweye waa wax laga fiican yahay oo aan wanaagsanayn weeye arrin saxana ma aha gobiga diinta loogu adeeg sida gobiga xasan ibnu thaabit oo kaleeto iyo inta lamidka ahayd ee taariikhda soo martay iyo eh, iska geeraaryada yararka oo markaa waxaweye abshir bacadliya inta lamidka ay tirtiriyaan oo kaleeto waxaasoo dhan marka waxaweye waa gobayo iska fiican weeye fahwa gobaygu cinwaanu weeye calalfadli dheeraad yihibuu tusayaa qofka ayuu astaan u yahay oo lagu gartaa wamaa axsana shicri gobayga maxaa ka wanaag badan idaa lam yubtadal haddaan waxba lagu bedelinin oon waxa weeye maxaan ku dhaa aan la dulaysanin oon la ceebaynin gobayga kullu man fi shicri xaqan yacni maaragtay nadman zaadahu bayna albaraaya cidamaa yacnii nin baa yidhi ayadana oo gabaygu haddee mar walba xikam iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi gabayga qaarkii meeshuu kaaga buuxa waxaaba kaaga fiicanba malax iyo waxyaala aan ficnayn inayba kuu galaan baaba kaaga fiicanba daarin kalena weba jirtaayo oo ayada aan marnaba la inkiri karino inna min ashicri la xikmatan ayadna taana waa arrin jirta weeyaho marnaba aan la inkiri karin haddee xadiidkii bukhaari lix kun hal boqol afartan iyo shan iyo ibnu xibbaan iyo ibnu maaja saddex kun toddoba boqol konton iyo shan intaba xadiidka asaga ah way ku soo saareen inuu nabigu inna min ashicri markaad fiirsa inna min ashicri bale mintaa waa tabcediye weye gabayga waxaa ka mid ah kuwa xigmada xambaarsan weye macnaheedu waayahay qaala annaadimu raximah llahu tacaala maata ahlu lfadli lam yabqa siwa muqrifin aw man cala alasli takal naadimku raximah allahu tacaala wuxuu yidhi maata waa dhintay ahlulfadli dadkii fadliga lahaa ee wanaagga lahaa ee sarreeya waa dhinteen lam yabqa ma hadhin siwaa muqrifin mid dabadhilifa oo daadaaqiya oo liita oon waxba ahayn kaa unbaa hadhay buri aw amase man unbaa hadhay ittakala tala saaranaya calal asli aabbihii iyo awowgii iyo asalkiisii iyo abtirkiisa reebal baanay ma ogta in hebel baanay may taqaanaa ee aabbahay saasuu aha aabahay waa duuli jiray aabahay wuxuu ahaa nin cirkiiyo dhulka kala haya aabahay gabyaabuu ahaa aabahay caalim buu ahaa aabbihii unbuu la shirtegi barada maxaad la soo shirtagta aabbahay naga daaya aabbaha waxa weeye wuxuu ahaabuu ahaaye adu maxaad la soo shirtagta wey marka waxa weye ahlulfadliga way dhinteen lam yabqa ma hadhin siwaa muqrifin muqrifka waxaa la yidhahdaa qofka denigee liita ee wax mataraha ah ee asaga dhanba waxa weye malooliga ah haa doqonkaa wuu qaybsamaayo doqonka ugu doqonsan ba waxaa la yidhahdaa candadawl <laughs> candadawl baa la yidhaha candadawl waa mid doqona de ah, doqonnimadishu ay doqonimo ka badatay calan baa jira asaguna doqon baa jira waxaa jira malooli mid la yidhaahdo waxaa jira mid kaloo asagana la yidhaahdo dhaandhaan dhaandhaan baa la yidhaha asagana nacas baa jira waxaasoo dhan waa waa isku waa isku maaratay isku isku qabiil weeye marka waxa weeye waxaa kalooo riwaayo kale lagu weriyaa wa yurwa waxaa la weriyaa maata ahlulfadli meeshuu yidhi maata ahluljuud dadkii ahluljuudka ahaa ee deeqda badnaa ee waxbixin jiray ee wanaagsanaa iyaguna way tageen lam yabqa siwaa muqrifin ow amase man umbaa hadhay cala al asli asalkiisi iyo meeshakasi ta kala tala saaranay alla kaasi toqosana mararka qaar haddii aabbaha inuu nin wanaagsanaha ah waaba laga sheekayaa laakiin haddaad aabbaha uun la shirtay gabdhaha ku shukaansta ka waran in hebel baan garanaysa <laughs> ya hala meena hebel baa tahay haa aabbaha nin fiican weeye haye hadde adu sidiisiba u fiican tahay wey hadduu ninku yidhahdo aabbaha nin fiican bu ahaa macnaheedu mataqaana waxay ka dhigan tahay adiguna fiicno wey aabbaha nin fiican bu ahaa niyo saas weeye wa an laysa lilinsaani ilaa hee maa saca wa anna sacyahu sawfa yuraa insaanka wuxuu shaqaystoon buu leeyahay wuxuu shaqaysana dee uu arki doonaa uma eh, yujzaahu eh, yujzaahu ljazaa alawfa weeye ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقى الذين حياتهم لا تنفع هذا الرقي فيعنا ووناagسanaana way tageen wabaqaa waa hadhay aladiina kuwaasoo xayaatuhum noloshoodu laa tanfacu aysan anfacaynin weligood iyo allahoodba kuwaan anfacayn albeytu yarwaa licabdullahi bni curwata bni usban cawaam kamaa fii rabiici abraar ayuu ku wariyaayo asaga marka waxa weye cabdillahi bn zubair bin cawaan baa xadiidka asaga ah ayaa wariyey oo muxuu dhihi jiray dahaba aladiina yucaashu fii aknaafihim wabaqa ladiina xayaatuhum laa tanfacu saasuu dhihi jiray ana anigu laa akhtaaru dooran maayo taqbiila yadin gacan dhunkashadee taaban maayo waa beydka soddonaad wey ana anigu laa akhtaaru dooran maayo taqbiila yadin nin madaxa ama nin wasiira gacantiisa gacantaa dhunkashadeeda ama qof maalqabeen ah oo wax ku tumayo gacantiisa gacantaa dhunkashadeeda anigu dooran maayo gacantaasoo marka la fiiriyaba haddii miisaanka la saaro qadcuha goynteedu ajmalu uu kaga habboon yahay min tilka alqubali dhunkashadeeda <laughs> yacnihii cadli xumadeeda iyo waxay samaysay iyo qaabxumadeeda markaa fiirsidba inaad dhunkatid waxaaba kaga ficnaan lahayd in la gooyo <laughs> gacmo badan baa goyn leena <laughs> yaa waa mid xoogaa ma ahan ku dhaha isha bahaluul ah bahaluul oo xoogaa hantiya iska helay oo waxaad arkaysaa la garab yaacaya hambash hambash maxay dhe maqaamatul manan akhrin jirnay ba waxaa aad maaragtay ugu soo loolaaban jirnay abu zaydin asruuji markuu dadka u tago maaragtay labistulqabiisata abqi waanshabtu shisi fi kulli shisa wasayartu wacdiya uxbuula uriiqu lqaniisa biha walqaniisa والجاني الدار حتى ولجته باللطف احتيالي على الليث عيسى على أنني لما همزرفه ولا نبضت لي منه فريسة marka wuxuu ku soo gebagabayn jiray u dheeraaye walow malaka walow walow ansafa dahru fii xukmihi lama malaka alxukma ala naqiisa walow ansafa dahru fii xukmi haddii wuxuu yidhi zamanku uu garsoorayo oo zamanku garsoor uu yahay muxuu dadkan waxba ahayne waxba aqoonine caqliga yaree bahaluuliinta wax maxaa hantida dhan loogu raray waa loo siibu marka wuxuu leeyahy maartay waaljaaniya daaru xataa walajtu bilutfi ixtiyaali calaleyti ciisa yacnihii waa kiida habeenkii markuu dadka wacdiyo aroortii meeshii yimid oo buulkii yaraa intuu saa u yargalayoo xerowgii amaamaha kasoo dabagalay ninkii oo dhala khamri halkaa u taaloo bahal orgido xaniida halkaa ku cunayo markaasuu yihi sheekh haadaa khabarku haadaa makhbarku markaase wuxuu idhi eh, redhe maryahan basadda waxba ha fiirinine maryahan basadda waxaanu u xidhanay inaanu qaraabsana masaajid aanu ka istaagna mutasawiliin baa la yidhahdaa ayuha nnaas laa ilaaha ila allah maa cindi shay allalalala waxbay u sii daynayaan markaasaad waxaad haysa waa diiba sheekh sheekh marka mutasawiliin baa la yidhaahdaa ana anigu laa akhtaaru dooran maayo ui taqbiila yadin qadcuhaa goynteedu ajmalu ayba ka qurux badan tahay un mararka qaar oo ka habboon tahay min tilka alqubal in la dhunkado waxba ka fiican haddii eh? waaba laga goyn lahaa buuri hmm. injazatnii haddii layga abaalmariyo injazatnii haddii layga abaalmariyo can madiixi gabaygayga haddiiba layga abaalmariya kaba soo qaad buuri kaba soo qaad gabay baan tiriyey meelahaasaan ka dhowdhow dhahay waxbaan sheeg sheegay hee shirtu waan ahaan buuri fii riqihaa horta addoonu baanu ahaan buuri afwa xune xushoo iyo eh, nimaad wax siisay iskuma kaa dheyraniye iyo maxaan ku dhahaa ii sheeg waxa weeye wuu ku nacamlayn ninbaa nimanba waxay ka sheekeynayeen nimanba waxay ka sheekeynayeen ninbaa xoogaa lacagu haystaa waa bahaluul bahaluul wey marka aw cabdishaahi malasiidi wey aw cabdishaahi malasi aw cabdishaahi malasi markuu carab laayahay shaahi baa xagga hadda fadhiyey marka koobabkii baa yaraayo koobabkii markay yaraayeen baa ahay ayaa xagga hadda muu marka koobabkana raggii horaa lagu siiyey shaah shaahuna dee marka intaad maantaoo dhan qorax kusoo dheelala soo socotay oo aad iska maaragtay rafaadsan tahay oo aad yaaban tahay way iska dhibantahay wuu macaanya marka wuxuu iska jeclaystay in dee koobka lasoo gaarsiiyo waxaa la yidhi shaahuna wuu sii dhammaanayae xoogaa yar baa ku hadhaye bahal yaroo jabcad la yidhaahdo kan hadda caadiga ee ah, hadda caanaha lagu shubtaa ayaa xoogaa sharro loogu siiyey markaas cabdishaahi ma lasii marka waa carab laayahay layti u laythii <laughs> layti wasaka aad moodo uri bil dhalatay yacnihii day bahalki markaad saa usoo foorarisid oo aad shaahi ku shubtid soo sida bil dhalatu ekaanaya moogtaas u wareegsanaanaya markaasuu yidhi laythii wathaka aad moodo uri bil dhalatay wuu saluugayaa moogtahay xoogaa yaroo <laughs> baa loogu shubay in jazatnii haddaad iga abaalmarisa kaba soo qaad buu idhi can madiixi gobolkayga sirtu waxaan ahaan buri fii riqihaa addoonkeedan baan ahaan bui waxbaan soo kordhi marka ninbaa mid baa ka sheekaynayo xoogaa yaroo lacagu leeya marka barkintaasa loo dhigaa ugu jaqlaystaa jaadka ayuu u qaadaa marka intaa ka agdhow marka meeshan waa iska farfiso ciddi rabto soo fadhiisan kartaa moogta maalintii dambu mid baa soo fadhiistay ninkan marka uu iska dhuusaaba dharag dharag dharag kuwana uu jaadka u qaadaay dhuusadiisaa waxay ku hilaabaanaya qarmuunkan iyo waxaan sii deniya bahluulkani waxayba ku hilmaamaan maxay hee qaadkaa iyo waxaa u qaadqaadaya hoosta ka gelgelinayo tebaad gacan gumad ah hoostada igarsiin islaan gacan go'anoo islaan gacan go'an ceeb maaha dee gacanta qofka ina goonaatee laakiin hadee ilahay xoogaa lacag haysata bay mid ku taqaanta kheyra waxay dha war islaanta lacagta haysata laakiin gacanta go'an iska guursaniyo markaas dee xoogoogaa yaray haysatay maarata wax ka siin jirtay maalintii dambe waxoogaa isuu duuyo waxbaa isugu hagaagay uu ka dhuuntay markaasay tiri warwaa maxaade weligaa baad ila joogtee ma haddaad igu abaaldaroonaysa intee baad gacankumud hoostana soo gelinaysa buri daroofun baa nugu kalifaysee haddaan mar wuxuu yidhi ay dhammaatay hawshii dee khalaas adna wuxuu <laughs> ya marka eh, ninkii markuu dee meeshii fadhiyo ninkii bahashii sii daayey bahashiibu bilaabay dharag dharag ah nimanka kale marxabaan bay dhahaan sidaasagoo digri qaadaya kiibaa soo booday wuxuu yii war warwaxay waxaan aad sii deyna sida aanan dabada bay isku qabanaynin markaasaa waxay dhaheen saasuu fiiriye marka ha wuu eegay waxay dhaheen marka aabba ah, iska daa waxay dhaheen waa midaan maanta meesha ku cusub yahay berita asagaa la qabsan doonee marka qaadka loo qaadee raalliba ka noqon doonaaye iska <laughs> yaa waa yahay sirtu waxaan ahaan buuhi fii riqiha yacnihii riqigeedaan ahaan bui addoonkeedaan ahaanoo ilgabaxeeda ayaan ku sugnaan wey aw amase la haddaan waxbaba la isiinnin ka warranbu waxbaba haddaan la isiinin maxaan dhahnaa fa waxaa igu filan bui alkhajal yaxyax bas wejigabax iyo yaxyax iyo ayaandaro iyo hoog iyo halaag habaaburo waxa weeye silac intaasaaba iigu filan markaa ayadaa weye haddee haddii gabaygaaga wax lagaa siiyana baa tahay wax loo tuuray oo gobaygiis wax ku beddasho duleeye gobaygiibaa isna isduleeyey haddii wax lagu siin waayo soomaha fa yakfiinii waxaaba igu filan buu idhi alkhajaal ayaa igu filan yadun gacan lam tanfac aan waxba anfacaynin axaqu an tuqdac waxayba kaga xaq badnaan lahayd malaha oy kaga ficnaan lahayd yaa in markaa la gooyo ayaaba ka ficnaan lahayd markaa yadaa weye waa yahay wain yamsaska allaahu bidurin falaa kaashifa lahu ila hu wain yuridka bikhayrin falaa raada lifadli allahu akbar ilaahay subxaanahu wa tacaalaa hadduu wax kaa xajista cid ku siin kartaa ma jirto cid kuu faydi kartaana ma jirto sidoo kale wain yuridka bikhayr ilahi hadduu khayr kula doono falaa raadda lifadlihi cid kaa celin kartaa ma jirto markaa idahawe wamaa min daabatin fi lardi ilaa cala allaahi risquhaa yaqiinteennu taa weeye acdabulalfaadi meesha wax kaley ku wariyaanoo acdabulqawli qolyaa ku wariya cafan cafan waxaan ujeedaa waa amaru lafdi meesha ah waa amaru lqawli sidaa kuwad acdabulalfaadi alfaaddeeda midda ugu macaani qawli waa odhaahdeeda laka adiga aan kuu dhaho khud qaado jiddiyan buu ka wadaa wa amaru lafdi lafdi midka ugu khadhaadh ama wa amaru lqowli qowl midka ugu qadhaadh nudqii waa odhaahdayda iyo dhawaaqidayda hee bilacalla aan ku dhaho bilacalla maxaa laga wadaa marka lacalla waxa weeye casaa lacalla laytanii fasha walaytii nadara inta badan nuxaad waxay dhahan walaytii nadara nadara ma aha waa nadara walaytii nadara wamaclacalac kiswakun mukhayara fi lbaaqiyaati wadilaana khafafa minii wacanii wabacdu man qad salafa ibnu maalika soo maahin alfiyat ibnu maalik marka lacalla waxaa laga yaabaa casaa wuxuu ku yidhi haddaan ku dhaho qawlii laka khud khud war waxaa qabso war qaado war ku dhaqan war yeel haddaan ku dhaho waa hadalkayga saxda ee xaqiiqda ee qaada buu ku yidhi wa amaru lafdi lafdigayga nudqigii hadalkayga iyo ku dhawaaqidayda weya bilacalla aan ku dhaho lacalla waxaa laga yaabaa yacnii saasaa laga yaabaa waxa haddaad samaysad waxaa laga yaabaa inaad guulaysatid iyo waxa haddaad samays waad guulaysan intaa weya macnaheedu war bara caalin baad noqon laga dambeeyo fariidehe eyo haddaan ku dhaho waxaa laga yaabaa haddaad maanta soo shaqaysatid inaad qadaysid haa oo dadka ka maarantid laa tas'alanna baniya bunaya aadama xaajatan wasl ladii abwaabuhu laa tuxjabu allaahu yaqdabu in tarakta su'aalahu wa bunayu aadama aadama xiina yus'alu yaqdabu xasan albasri raximahu allahu tacaala laa yazaalu rajulu kariiman cala annaas xataa yadmaca fii dunyaahum budhi jir qofku qof kariima inuu yahay ka zuuli maayo oo wanaagsan oo ummadda agteeda ixtiraam ku leh oo la jecel yahay xataa yamaca ilaa uu ka doono dafiiri lafdiga damac baa la yidhi damac daada gudaheedu waa eber miimta gudaheeduna waa eber caynta gudaheeduna waa eber baa layidhi damac saddexdaba waa saddex eber wey oo isdaba taalla xataa yadmaca ilaa uu damco fii dunyaahum fa facala daalika arrinkaa markuu sameeyo hmm. maxay samaynayaan way fudaydsanayaan wa karihu xadiid sheekadiisa hataa dhegaysan maayaan sheekadiisa waxbaa ka dambe idhi baa ka dambe mid shaxaad baan hadduu ku yimaada markuu xagga kaa maro wax kuu sheekay ah, mar kadib waxuu ku dhihi waryaah arde waa seed noo dhib noo dhib noo ah, dhib ku waayahay waabaqad weliba nacayaano markay bilaantaada halkaa ka arkaan ee adoo soo socda halkaa ka arkaan ayay ku nacayaan oy ku cadhoonayaan markaa kiibaa soo socda kiibaa soo socda kiibaa soo socda ayay dhahayaan markaas idan marka intay ku dhihilaayaan kiibaa soo socda iyo kiibaa kana iyo kiiba halkaas soo maraya intay waxaa ku dhihi lahaayeen aayar bannaankaa ka joog markaa iyadaa wey waa yahay weliba xasanulbasri wuxuu dhihi jiray baa la yidhi dadka waxaa sayid u ah qofka cilmigiisana loo baahdo ee adduunyada dadku haystaanna ka kaaftooma waa yahay mulku kisra kisra ninka la yidhaahdo mulkigiisa tuqnii waxaa kaaga filan canhu xaggiisa kisratun hal jabo yar oo afka gelisood muurmuursatid ood waxa weeye caloosha u dirtid wa canilbaxri badda xaggeedana ijtizaa'un cantuuga ayaa kaaga filan iyo waxa weeye yacnihii gudasho hee iyo kabasho bilwashali maqor yar oo biyo ku jiraan aad hal mar ka kabatood ka gudata marka iyadaa wey maqorka asal ahaan waxaa la yidhaahdaa geedasha waaweyn ee malmalka iyo gabrada iyo geedasha gunta guntalee jiridleyda ina geedasha afar baa loo qaybiyaa geeda waa geedad yaroo nagaadh baa la yidhaahdaa geedadna waa geedad xilligu roobka soo soo soo do'o dhaloosha iyo maanyada iyo waxa waxaweye carmada iyo geeda noocaasoo kaleeto ahoo fara badanoo caleen qurux badan bixiyo oo xooluhu ay cunaan oo dhexdhexaada ah. geedana waa geedasha waaweyn ee jirridda lahoo sida malmalka iyo hadiga iyo waxaweeye xagarka iyo gabrada iyo hareeriga iyo waxaweeye maxaan ku dhaa waxaasoo dhan weeye idan marka mulku kisraa canhu tugnii kisratun wa canilbaxri baddana waxaa kaaga filan ijtijaa'un gudasho bilwashali xogowga maqorka marka maqorka waxaa la yidhaahdaa geedka guntiisa meel yaroo duleesha biyo uu roobku geliyo weeye waxaa jira geedka marka ama mawaha ama geedashan maxaanku dhahaa ii sheeg diirkooda sidaa looga maroojiyo ee usha ku dhex jirta iyo qolofta la kala saaro oo sida tuubadoo kaleeta ah baad afka intaad ku qabsatid ood maqorka afka u gelisid baad maqorkii ku soo cabbaysaa marka ayadaha wey maqor baa la yidhahdaa war kaale kaalay geed meeshan oo maqorle biyo ku jiraan biyo qabow oo xoogaa laakiin ee yar wadalwadal gudaha ka ah wadalka waxa leeyahay ceelku markuu sanadkan qodnaa oo laga cabi jiray oo aasmo oo dib loo qodo wasakhdii gashaa wadal la yidhahdaa biirna waa la yidhahdaa waa lagu biiroodaayo waata dadku ku baaba'an sumaydaan arag xiniyahabaa laga xidhaa ragga marka lasoo jiidayo xiniyaha kor u carara marada xiniyuhu kor u cararaana qofku dee waaba sakaraadba waa dhintayba khalaas mulku kisra waxaa kaaga filan canhu xaggiisa tugni kisratun jabrotiya kaaga filan waxay yidhahda afgeliso luqmatan aw luqmatayn hadda luqmatayna gaarsiina hal mar u dheh afgelis kala qaad afka buhi wa can ilbaxri badda xaggeedana ijtihaamu bilwashali waxaaba kaaga filanba kabasho yaroo maqor aad ka kabatid ama aad ka gudatid ama aad ka cabtid baaba kaaga filan marka ayadaa walaa isdaalin weeye alqanaacatu bilqaliil unbuu hadda u jeedaa ee wax kale ooma jeeda marka ayadaa weye cabdishaahi ma la siiye wey waayahay ishad fi dunyaa eh, yuxibaka allaahu ilaahay baa ku jeclaanaya wasad ka zaahid fii ma aydi nnaas yuxibaka annaas dadkaa ku jeclaanaya ictabir ku cibro qaada naxnu annaga ayaa qasamnaa qaybinay baynahum dhexdooda maciishatahum maciishada talqah waad kulmi how qur'aanka xaqan xaalu yahay wa bilxaqi ay kaa'inun bilxaqi ayuu nazla degay alqur'aanu qur'aanku muxuu yidhi horta aayaad qur'aano naxnu qasamnaa baynahum maciishatahum fi lxayaati addunya warafacnaa bacdahum fowqa bacdin darajaati liyattakhida bacdahum bacdan soo maahin walowlaa an yakuuna annaasu ummatan waaxidatan lajacalnaa liman yakfur biraxmaani libuyuutihim suqfan min fidatin wamacaarija calayha yadharuun walibuyuutihim abwaaban wasuruun soo maahin marka ictabir ku eh, ictabir ku cibro qaado qur'aanka naxnu qasamnaa baynahum maciishatahum naxnu annaga ayaa qasamnaa qaybinay baynahum dhexdooda maciishatahum maciishadooda fil xayaati noloshii addunya ee liidatay talqah waad heli weye hu qur'aankii baad la kulmi xaqan xaalu yahay wallaahi waad la kulmi xaqan xaalu yahay ol madaxaad gilgili xaq wey haadaa xaqullaah wey qur'aanku waa xaq wey wa bilxaqi kaa'inun bilxaqi nazal xaq buu ku soo degay kolka hore oo cumuuman qur'aankaoo dhan baaba xaqaaba kalaamu rabbilcaalamiin weeye laa kalaamu aadamiyi walaa hayri weye yamxullaahu ilaahay waa tirtira hee maa yashaa wuxuu doono wa yuthbitu waana sugaa alla wuxuu doono weeye laa yus'alu camaa yafcalu laysa maahan maa waxa yaxwi uu kooba alfataa qofka dhallinyarada min casmihi go'aankiisa iyo raganimadiisa iyo kartidiisa iyo dadnimadiisa iyo isxankoorintiisa iyo isbuujayntiisa ma aha laa maya ama laysa maahan maa waxa yaxwi u koobaya alfata qofka dhugta leh oo caqliga badan ee taaqibka min casmihi yacni maaragtay go'aankiisa iyo sa aan sheegnay ma ah laa laa maya walaa maa faata wixii dhaafayna bilkasali kasal iyo cajs maha yooman maalin wixii dhaafayna qadar ilaahay bay ku dhaafeene kuma dhaafin karta xum iyo dadnimo xumu hadda maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa macnaha guud ba waxaa laga wadaa wuxuu ilaahay kuu waxaad qaban weyday oo aad qaban kartayba ama aadan qaban karinba oo ku dhaafo faa'iide kuu lahaa ilaahay baan qadarin waxaad qabatay oo ama aad qaban kartay ama aadan qaban karin oo ilaahay kuu saalayna ilaahay baa kuu saalaya kartidaada maaha wararkaa ma fahamti kartidaada maaha aha wey macnaheedu waa saas wey waayahay idan marka waxa weeye haddii wax kuu qabsoomana anigaa dee khatar ah baan legday aqoonyahan yahan baanahay brofeseer baanahay caalim baanahay waxaasaan sameeya taalanti baan leeyahay ah, waad halaagsanaysaa markaa haddaad wax qaban weydana miskiin sakahaquusan miskiin sakaraada baana waxa ma qaban karo mudad baad imoodi wax jira miihi intaas hawl baan dayacay ah, ah, calaa calin ee wad bahasha oo nin ragaad iska dhig haddii kale habartay tukubey ayaa daba taagnaan markaa ayadaa wey waayahay man raama an ya'khuda alashyaaa biquwatihi yafuutuhu alqasdu taxqiiqan maca atacabi waqnac birisqika ina alrisqa munqasimun ya'tii ilayka min alrazaaqi bisababi soo saa maaha yaa taaliba alrisqi fi ddunyaa biquwatihi تدور من بلد فيها إلى بلد أتعبت نفسك فيما لست تدركه وضاع عمرك في هم وفي نكد low utirta bayna asamaa'i waalardi mujtahidan fii sharbati almaa'i hayri risqika lam tajidi aqsir canaaka fa ina arisqa munqasimun yaatii ilayka walow fii jabhati alusudi alrisqu yaatii wain lam yasca saaxibuhu xatman walaakin shaqaa'u almar'i maktuubu wa fi lqanaacati kanzun laa nafaada lahu wa kullu maa yamliku alinsaanu masluub allahu akbar laa xawla walaa quwata ila billah qofka wuxuu yidhi risqiga isku day inuu ku soo dhacsado ashyaa yaa waayahay halkaa ha jooga hada bilah tawfiiq wsali allahuma cala nabiyina muxamedi wcala alih wasaxbihi ajmaciin